ولدت هذه الناقة وولدت ولد وولد ولد وولدت ولدها فقد بعتك الولد wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala weli kusii guda jiraa baabkii ahaa baabu maa yajuuzu baycuhu wamaa laa yajuuz aynu sheegnay inta badan wuxuu kaga hadli doonaa shuruud lmacquudi caleyh masaladan uu imika ka hadlayo waa masalo u noqonaysa xaggii siiqada oo shuruudii siiqada oo aynu iyada siiqado aynu kusoo aragnay baabkii baabkan ka horeeyey shuruuddeeda ayay u noqonaysaa noqonaysaayo wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaana tacliiqu lbayci iibkii in la laalaadiyo oo la caliqo calaa sharطin mustaqbalin shardi la sugayo oo dib ka imanaya in lagu xidho iibkii ansixi maayo ka beyci اlmunaabada tusaalihiisii waxaabu noqonayaa beyculmunaabada beyca la yidhaahdo ee sharcigu uu diiday xadiidka diidayana saxiixeynka uu ku sugnaa huwa an yaquula waa inuu yidhaahdo idaa nabadtu ilayka athawba marada markaan kuu soo tuuro faqad wajaba albaycu iibkii waa inoo waajibay oo waa inoo laazimay wa ka bayci lmulaamasati iyo sidoo kale iibka la yidhaahdo baycu lmulaamasa oo isagana xadiidka markaa saxiixeynka ku sugan uu diiday wa huwa an yaquula kana waa inuu yidhaahdo in lamastahu haddii aad taabato faqad wajaba albaycu iibku waa laazime wa ka bayci xabali xabala waxaa kaloo u tusaalaa tii kale isaguna markaa waxa weeye xadiidkiisu isagana hore uu inoo soo maray ee baycu xabali xabala fii qowli abi cubayd marka lagu fasiro sida uu u fasiray ama qawlka uu ku fasiray marka lagu socdo abu cubayd huwa an yaquula waa inuu yihaa idaa waladat haadihi naaqatu hashani markay dhasho wawalad waladuhaa tay dhashaana dhasho faqad bictuka lwalada waxaa dambe ee la dharay iyaan kaa iibiyey iibka in la caliqo ama tacliiq waxaa la yidhaahda la geliyo sharcigu ma ogola tacliiq lbeyc walaa taqiituhu oo siiqada shuruudeeda waxaa kamida cadamu tacliiqi wa cadamu taqiit in aan tacliiqna la samayn taqiitna la samayn tacliiq waa maxay in iibkii laga dhigo wax ka bilaabmaya wakti dambe markaynu rabadaanta gaadhnaan kaa iibiyey gurigaa rabadaan laga bilaabo adigaa leh oo rabadaanti maxaa ka harsan toban bilood markaa tobankaa bilood anaa sii lahaanayo wey toban bilood kadib ayuu gurigii noqonayaa mid aad iibsatay inta ka horeysa iibku dee maaragtay wuu laalaadaayo weli mu maaratay ma shaqaynin rabadaan laga bilaabo wuu ku iibsan yahay waxba kama jiraan iibkaasi waa iib baaila bulaankiisana waxaa lagala soo baxayaa axaadiis badan oy ka mid tahay xadiidkii aynu soo marayna saxiix muslimka ku sugnaaye naha rasul l slam can bayci lgharar iibka kararka inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diiday meeshana harar baa ku jiro rabadaan in la gaari dooniyo in kaleba baa waxaanaad kala iibsanaysaan inuu gaari doono in kale ilaahay baa idan waxa weeye waa iib harar uu ku jiro oo aan caddayn si uu noqon doono taasi waa qodob sidoo kale dhowr iib oo sharcigu uu diiday ayaa iyagana qaabkan loo fasiray naha rasul slam an ilmunaabada saxiixaynkay kusugan tahay nebigu munaabadada ayuu diiday mulaamasada ayuu diiday xabalul xabalaha ayuu diiday oo isaguna xalay aynu soo arkaynay xadiiskiisao isaguna mutafaq caleyhi ahaa saddexdaba waa loo fasiray qaabkan oo kale oo bayculmunaabadada nabdigu waa tuuridda marka wuxuu leeyahay dukaan buu joogaa wuxuu leeyahay sidaa haddaan kugu soo tuuro waa kaa iibsanyah wixii aan kugu soo tuuraa buu iibsanya ama marada haddaan kuu soo tuuro toban bay kaaga gadan tahay markaasu isagu waa okay marka macnaheedu waa maxay marka lasoo tuuro oo de wax hadalkan ka dambeeya ah ayaa iibkaasi guntamaya inta ka horeysa iib dhaqangala maaha idan tacliiq baa ku jira oo iibkii wuxuu dhici doonaa waqti dambe sidoo kale dee iib siiqa ku guntamaya maahe nabdi buu ku guntamaya tuuris oo iyadoo marka siiqadii qawliga ahayd yaaba meesha ka maqan haddii nabdiga sidiisaba ay uga dhigaan iibkii mulaamasaduna waa maxay haddaad taabato toban buu kaaga taabato ayuu toban kaaga iibsanya ama labaatan kaaga iibsan yahay buu deetana wuu taabanaya saasuu markaa iibkii ku guntamaya waxba kama jiraan waayo hadalkii horena mucallaq buu ah waa calliqan buu ahaa taabashadan dambana dee taabasha iib maaha hadal baa wax lagu kala iibsadaaye taabasho waxba laguma kala iibsado mucaaaadka haddaynu tasixina sayn hore usoo marnayna dee waa in wax la isweydaarsadee in wax la taabto ma aha mucaaadku markaa mulaabase iyo munaabado labadaba siiqadan qawliga ee la isticmaalay tacliiq baa ku jira deetana sharcigu waa diiday oo ma ogola arar baanay sababaysaa iyo hadhow toole nooc baktiya nasiiba baycu xabal xabala isagana abu ubayd abu ubayd waa imaam kamid a ah aimadii xadiika sidoo kale aimadii luadana kamida a ah. alqasim ibnu salaam baa la yidhaahdaa magciisa abu ubayd alqasim ibn salaam kitaab buu leeyahay ariib xadii la yidhaahdo oo axaadiista nabiga aleyhi salaatu wasalaam ereyada adag ee tafsiirka u baahan ee ku soo arooray ayuu ku fasiraayo kaga sheekeeya kaga warama marka xabalulxabala wuu keenaya oo waxa ay tahay ayuu keenayaa sanaanu ku fasiray isagu wuxuu yihi hashaasi markay dhasho tay dhashaana dhasho ilmaha yar baan kaa iibiye dambe marka markay tani dhasho haddana tii ay dhashay ay dhasho waxaa dambe ee dhalanay ayuu ka iibinaya imikuuna sii iibinaya waxaa dee dhinac markaad egto baycu macduuma wax jiraba maaha shay macduuma weey sidoo kale siiqada lagu iibiyeyna de waa siiqo tacliiqo iyaduna saasaanay ku asaxaynin kelmadda xabalulxabala kolley in badan maynaan ag istaagino inagu xagga iibkun baynu ka raacnay laakiin baxi baxi xaggii lafdiya baa ku jira oo xagga ereyga macnihiisu waxa uu yahay xabal sidiisa waa uurka oo xabilat ilmar'atu gabadhii way uureysatay weey xabalan uuraysi markay gabadhi uur qaado uur qaadidaasaa xabal la yidhaahdaa inta badan waxaa loo isticmaala un af carabiga kelmadan xabal dumarkanbaa loo isticmaala xoolaha looma isticmaalo oo haadihi naaqatu xubla lama yidhaahdo xaamilatun waa la yidhaahdaa xaamilun naaqatun xaamil waa la yidhaahdaa sida eh, maaragtay imraatun xaamil loo yidhaahdo a xamligu wuu ka dhexeeyaa laakiin xabalka waxaa loo isticmaalaa un dadka xoolaha looma isticmaalo laakiin xadiidkan waxaa laysku raacsan yahay in xoolihii loo isticmaalay maanta habalkii laakiin waa naadir baa la yidhi ma aha luqadii mashhuurka ah iyadoo waa sida dee uurkii af soomaaliya waa inaga ilahayn hashii way riman tahay un dhaho uur bay leedahay an watii xalay laygu qabsanay marka waa sidii oo kale marka xadiidkan saasay ugu soo aroortay haddaba habalkii waa waxaa waa waa maaragtay waa rimitaankii neefka ayaa halkan loogala jeeda sidiisu waa sidaa waxa maarata uur qaado haddaba xabalkii garanaya alxabalatuna maxay tahay xabalkii isagu waa sidaa alxabalatu iyadu waa maxay qolyaha qaarba dhinac bay ula kaceen imaamu nawowi oo kale wuxuu rajaxayaa inay jamac tahay kelmaddan alxabala oo jamcu xaabil ay tahay sida fasaqa jamu faasiq ay u tahay kafarana jamcu kaafir ay u tahay ahalama jamcu dhaalim oo faacil facalo waa lagu jamciya marka in xaabil ay tahay oo tii rimanayd ay tahay xabalana kuwii rimanaa ay markaa noqonayso ayaa imaam nawowi ariiqadaasu isagu rajaxay laakiin ishkaal baad moodaa inuu ku sugan yahay oo ishkaalka ku sugani waxa weey haddii sidaa loo fasiro dee waxay noqonayaan kuwa riman uurjiifkooda kuwa riman uurjiifkoodu noqonaya marka dee uurjiif dambe maahe kan unbuu noqonaya iminka waabay riman tahay bahashi hashaa riman uurjiifkeeda iibkiisuunbuu noqonayaae noqon maayo waxay dhashaa wuxuu sii dhala noqon maayo haddaynu sidan abu cubeyd ku socono sidii shaafici haddaynu ku soconnana wuxuu noqonayaa uun ajal buu noqonayaayo kuwa riman uur jiifkoodu markuu dhashunbay dee noqon ee kaasi markuu isaguna sii dhala noqon mayso ilan xamalulxabala baa wa kuwa lxawaamil buu noqonaya kuwii rimanaa ilmahoodii buu noqonaya markaa dee tafsiirkii labadaa tafsiirun baana xadiidka ku jiray marka isma imanayaan baxigii luawiga ahaa ama tawjiihii luawiga ahaa ee imaamku uu isagu doortay iyo tafsiirkii xadiidka ayaan is-imanay qolyaha qaarkood waa markaa waxaa ishkaalka keenaya waa ta'dan oo haddii xabalulxabal u la odhan lahaa xabalulxabal de way sahlanaan lahaydoo uurjiifka uurjiifkiisuu noqon lahaa xabalulxabal haddii la odhan laakiin ta'dan lagu daray ayaa hadalka keentay markaa qaarkood waxay yidhahdeen waaba litaniif oo waxaa la sheegayaa ta-uurka ku jirta ama caloosha ku jirta ee dhidig oo xabaladani waa tii caloosha ku jirtay taadana waxaa loo raaciyey litansiisi calaa unuufatiha yaan xabalka sidiisa ta lagu darine laakiin maanta ila dhidig unbaa sii dhali doontee in ay yani calooshiisa ku jirta dhidig sida aan filanayno marka iyaduna ay uur qaado waxa ay markaa dhasho ama ay maaratay Eh, ay markaa taasina ay rinto wixii ay dhasho ayuu markaa sidaa ku noqonaya marka taas in la yidhaahdo oo eh, way wa waa la isticmaalo qolyaha qaarkoodna si kale ayay ama macni kale arrin kaleo markaa tada loogu dari karo iyay ishaareen laakiin eh, tanaad moodda inay ugu qawisan tahayo in tansiis calaa alunuuha arrintu ay tahayo xabalkii inuu dhidig yahay la ishaarayo marka waxay noqonaysaa uurjiifka uurjiifkiisuu noqonaya marka sidaas marka aad ufasirto waayahay hadalka abu cubayd idaa waladat hadihi naaqatu wawaladat waladuha baa inoo qoran wawaladat waladuha marka wawalada waladuha waa la odhan karaa laakin iyada lafteeda imika waladat waxaa loo leeyahay kan dambe de waa tu ilmaha ay dhasha dhasho ee dhidigi markiiba markaas saasa markaa taadan halkaa loogu daray wuxuu uhi wain jamaca fi lbayci bayna xurin wacabdin aw bayna cabdihi wa cabdi gayrihi fafiihi qowlaan axaduhmaa yabطl اlcaqd fiihima wاthani yaصixu fi اladi ymlikh walilmushtari اlkhiyaar in shaءa fasakha اlcaqda wain shaءa amdaahu fima yaصixu bqisطihi min الthamn fi axadi اlqowleyn wbijamiici الthamn fi اlqowl اlآkhar wain jamaca baynahma fima laa ciwada fiihi kaالrahni wاlhibati faqad qiila yaصixu fima yaxilu qowla waaxida waqiila calى qowleyn wain jamaca bayna xalaalayni uma talifa axaduhma qabla اlqabdi lam yabطl fi اlآkhar waqiila calى qowleyn wain jamaca bayna caqdayni mukhtalifay اlxukmi kاlbayci wاlijaarati wاlbayci wالصarfi wاlbayci wالnikaaxi wاlbayci wاlkitaabati fafiihi qowlaan axaduhma anahu yabطl اlcaqd fiihima wاthani yaصix wayuqasط الthamn اlmusamى calayhima calى qadri qiimatihima nacam wuxuu yihi wain jamaca fi lbayc iibkii hadduu isugu keeno bayna xurin wa cabdin mid xora iyo mid addoona aw bayna cabdihi wa cabdi gayrihi ama addoonkiisii iyo addoon kale uu isku qabto fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeya yabطulu lcaqdu fiihima labada midna iibkiisu ansixi maayo waani ka labaadna wuxuu leeya yasixu fi ladii yamlikuhu ka uu isagu leeyahay iibkiisu uu asaxayaa walilmushtari khiyaar iibsadihiina wuxuu leeyahay ka noqosho in shaa hadduu doono fasakha alcaqda caqdigii wuu ka noqon wain shaa doonana amdaahu wuu ku socodsiini fii maa yasixu ka iibkiisu ansaxayay biqisihi min athamani fi axadi alqowleyn isagoo qeybtii uu lacagta ka lahaa bixinaya sida labada qowl midi leeyahay wa bijamiici thamani meeya lacagtoo dhan buu bixini fi lqowli alaakhari sida qowlka kale uu leeyahay halkan wuxuu musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaa arin la isku khilaafsan yahay shuruudda iibka miyay ku jirtaa mise kuma jirto ila shuruudii macquud caleyhigaynu kusoo jirnay adigii soo arkayay inuu wax daahira yahay inuu wax manfacala yahay maqduur calaa tasliimihi inuu yahay mamluuk inuu yahay macluum inuu yahay waxaasoo dhan waad soo aragtay ma shardibaa cadamu tafriiqi safqa iibka in aanu kala qaybsamayni in aanu kala qaybsamin oo aan la kala qaybini ma shardibaa oo haddii la kala qaybinayo waxaynu odhanaynaa iibkani ma ansaxayo haddii inuu wada ansaxo mooyaane qaybi ma ansixi karta miya oo cadamu tafriiqi safqa shardi miyay iibka u tahay mise iibka shardi uma aha ayaa halkan uu ka gelaya marka qola waxay leedahay tafri cadamu tafriiqi safqa qowl baa wuxuu leeyahay cadamu tafriiqi safqa waa shardi waliba tafriiqu safqaa anwaace laakiin qeybtan hore aynu hadda ka hadlayo oo wuxuu leeyahay iibkii suuragal maaha hal iiboo dhacay in la yidhaahdo qeybna uu ku ansaxay qeybna kuma ansixin ee iibku inuu wada ansaxo iyo inuu wada buro waxba kama dhexeeya marka waxaa shardi ah calaa hada alqowl cadam tafriiq safqa qowl kalena wuxuu leeyahay meetan iyadu shardi maaha marka waa shardun mukhtalafun fiih marka waa maxay ninkii wuxuu isku qabtay uu isla iibiyey wax iibsamayey waxaan iibsamay oo maalan qaruurad biyo ah iyo qaruurad khamria ah ayuu isku qabtay oo markaasuu yihi labadooda isku toban dollar bixi isku toban dollar bixi ama neef la gawracay oo xalaala iyo neef baktia ah, ayuu isku qabtay oo wuxuu yihi labadooda isla iibso oo isku boqol dollar bixi soo arki maysi waa imise iib ya waa iib keliya laakiin iibkii keliya waxaa ku dhex jira wax ansaxa iyo wax da iibkiisu wax iibsamaya oo da sharcigu ogolaya in la iibiyo iyo iyo wax aanu sharcigu ogolayn in la iibiyo aad bay u dhacdaa idinku waa laga yaaba de marka imika bakti iyo halkaa un la inaad istirahdaan say suuragal u tahay dad waalwaalanba dad baa wax isla dhaxlaya dhaxalkii oon la qaybsan bu mid intuu cararo dhowr boos iibinaya oo qaar aan ogeyn meesha laleeyahay ayuu ka iibinaya muxuu isla iibiyey wax ka iibsamaya o isagu uu leeyahay ilan waxbuu kuleeyahay meesha iyo wax aanu isagu xaq ulahayn oo aan ka iibsamayn oo aan ka soconaynin oo de shardulmilkigii uu ka maqan yahay soo ma dhulkioo la dhaxlin haddaad boos iibiso jago iibiso halkanay soo gelaysa tusaalaha cabdahu wa cabda hayrihi ayaaba noqonaysa haddaba waa kanoo ninkani baloor buu iibiyey lala leeyahay kii la lahaana ma oga kuwii dhaxalka la lahaa ma oga lama qaybsanin toban sano ka hor baabay ahay imikaa la ambeberay markaasa war ninku waxaanu kaa ibiyo ma ahay laba kun buu ka siiyey maanta labaatan buu maraya see la yeelaya horta ninkan waxaa laysku haystaa wax ma ansaxeen meesha misexma qaybtan aanu ninkani lahayn inaan iibkeedu ansaxayn waa laysla ogoli waa la eegayaa un baloorka ya qof baa kula lahaa intaasaa kula lahaa adigu waxaad ku lahayd ba imise yahay dee boqolkiiba toban haday noqoto baloorkii boqolkiiba kiiba tobanka mooyaane horta sagaashanka kale inaanay ansixin iyadu hadal male dad kalaale ilan adigu malihid inta kale boqol kiiba tobankanaa la isugu imanaya boqol kiiba tobankan iibkoodu miyuu ansaxay mise ma ansixin axad qawleyn wuxuu leeya yabtul lcaqdu fiihima labada qawlee masalada ku jira qawl baa wuxuu leeyahay waxoo dhanba caqdigoodu waa faasi waxba iiba meeshan ma jiro haye iibsadihi maxaa markaa uu leeyahay lacagtiisi baa loo celinaya baba misaaid laba kun ha lakin imika meesha labaatan kun bay maraysaa de labaatan kun hadday marayso meesha isagu miyuu lahaa meeshan hadday labaatan kun marayso dadkii bay u gaadhay isaguna isaguna waxba ma lahayn inuu leeyahay buu ismooday sidii qofku maaratay intay wax ka qaldameen meel uu iska ilaashanayay oo dhulkiisii u qabay oo kale dabeetana muddo kadib una caddaatay in meeshan dhulkiisiiba ahayn de wixii kusoo kordhay dadkii lahaaba usoo kordhay adiga waxba kuma soo kordhin marka maxaa lagu celinaya labadii kuna lagaa qaaday baa lagu celinaya qawlkaasi isagu waa sida xaqna uma lihid inaad iminka tidhaahdid hala ii mag dhabood labaatan kun mka booskii maraya labaatankaa kun ha bixiyo ninkani dawladdu sidii kale ula xisaabtamaysa ninkan maarata edabdaruu sameeyey ay u ciqaabayso hadday jeedalaynaysa iyo hadii ay xidaysa iyo taas waa halkeed laakiin adigu waxaan labadii kun ahayn kuma lihid ninka kaasi waa qowl xujadiisuna waxa weeyi ida ijtamaca alxalaal wاlxaraam ullib alxaraam qaacidadii odhanaysay oo de wixii waa iib keliya iibkii keli ahaa haddii intani ay xumaatay wuu isla wada xumaanaya ma kala harayo qawlka labaad wuxuu leeyahay yasixu fi ladii yamliku maa ninkani qeybtiisa inta inuu iibiye la ogolaa ayuu minka ansaaysaao ninkaa mushtarigaa maxaa u ansaxay waxaa u ansaxay boqol kiiba toban ayuu baloolkan kuleeyay boqolkiiba toban ayuu baloorka kuleeya halki ninkan meeshiisii ubuu soo gelaya oo halkii isaga iyo dhaxlayaashu ay qaybsan lahaayeen ayuunbaa la odhanayaa may isagu wuu baxday waa kii kaa iibiye adigu soo galo dhaxlayaasha la qaybso oo ninkan booskiisi soo galo dee jagadaasi adaa laleh qawlkan dambe saasuu leeyahay muxuu isaguna uu cuskanayaa qawlkani waxa uu isagu cuskanayaa wuxuu leeyahay de ninkani wax uu leeyahayna wuu iibiyey wax aanu lahaynna wuu iibiyey de mid kastaba xukunkiisa hala siiyo wixii uu lahaa wuu iibin karaa kol hadduu iibin karo de waxa weeyaan alaslu sixatu beyci inuu markaa ka ansaxay la shuruudii o dhan waa laga helay ayaa marka asalku u yahay faasid kalaa la socda uma xumaanayo iibkiisii ansaxa ahaaye yufradu kullun bixukmihi mid kastaba xukunkiisa ayaa lagu qaadayaa waxay la mid tahay bay yidhaahdeen arrin markhaatiya loo qabsado laba nin ay markhaati ka fureen deetana labadii nin midna uu looga qaatee noqday midna uu noqday mid faasiq oo aan warkiisa la qaadanayn la odhan maayo mar haddii labadii midi faasiq noqday wuxuuba waa tuuris lama odhanayo waxaa la leeyahay kani wuu hagaagay markhaatigiisu ku ansaxay kan kalena soo bedel marka tana waa sidii kale oo de qeybtaasa ansaxaysa bl kanaa markaa muctamada inay qeybtani ansaxayso hadaba marka ay qeybtii ansaxdo ninkii mushtariga ahaa dee dhibaata ku dhacday oo ku dhacday oo meel uu moodayo inuu isagu wada leeyahay oon cidi ku haysan ayaa imika laleeyahay shurakaad ku tahay ekeligaa melihid haddaba awood baa la siinayaao walilmushtari lkhiyaaru ninkii iibsadaha ahaa waxa u furan ka noqosho khiyaar buu ley khiyarku wa inagi hore usoo sheegnayo waa awood qofku wixii ku burin karo marka wuxuu awoodu ley inu yihahdo war wixii ma doonaya anigoo lacagtayda laysiiyo maba doonay mar haday sidaa noqotay waan ka noqday iibkii xaq buu uleyy deetana labadiisu kunbaa la siinay in shaa fasakha alcaqd hadduu doono caqdigiibuu fasikhiyo wuxuu yeelanayaa lacagtiisii buu yeelanaya de waa waaana khiyaarka maaa loogu waaa loogu sameeyey liannahu yatadarar bidalika bitafaruqi safqati caleyh safqadan kala qaybsantay dhib baa kasoo gaaraysa waa markaa nooc ceebahoo kale wey waa wax markaa khiyaarulcaybkii u eg wain shaa hadduu isagu doonana amdaahu wuxuu ku socodsiin caqdiga fii maa inta asaxaysa markau hahno boqol kiiba toban baa meeshan kaaga ansaxday maxaad yeelaysaa saasaa ahaa oo ninka booskiisii baan gelayaa khalaas intay wada dhaafi lahayd bal intaasuni wixii ay ii noqoto hadda hala ii eego intaasi wixii ay ii noqoto hala ii eego il labadii u udhaamaysaa baa laga yaaba haday meeshii maanta labaatan kun marayso de malaha boqol kiiba toban kun labadii kun baa unoqonaya <laughs> labadii kun u unoqonaysa marka Eh, inuu aq inuu yihaahdo waan iska saasaan ku gelayaana dabcan way u banaantaha haddaba markuu sidaa yeelo ee uu yidhaahdo waan socodsiiyey iibkii ninkan wax lacaga miyuu kula noqonaya miyuu odhanaya waad ikhaladee lacagtii qayb io celi mise ma odhanayo laba qawl baa ku sugan qawlka hore waa ka ku yidhi biqistihi min athamani wuxuu ku socodsiinayaayuu ku aqbalayaa intan asaxday qaybtii kaga beegnayd lacagtii uu bixiyey ayuu ku socodsiinayaa fi axad ilqowleyn labada qowl mid ahan siduu leeyahay wa bijamiici hamani maya lacagtii oo dhan buu ku qaadanayaa fi lqowl aakhari qowlka kale siduu leeyahy ninkii wuxuu yidhi waan ogolaaday waa boqol kiiba tobankaa inaan markaa meesha yeesho iyaan ogolahay haddaba boqol kiiba tobankaa muxuu ku qaadanayaa ma wuxuu ku qaadanayaa lacagtii laga qaaday oo dhan oo ninkii lacagu doonan maayo mise ninkii lacagtii qayb buu ka soo ceshan qawl wuxuu leeyahy waa lacagtii oo dhan maxaa yeelay de waxaan iib keliya ayuu ahaa kolkuu isagii ogolaaday oo haddana khiyaar baa la siiyey khiyaarkii markuu yihi waan ku qaatay wuxuu ku raalli noqday in lacagtiisii o dhan intani ay beddel u noqoto saasuu qowlkaasi leey lakiin waa daciif maxaa ninkii in boqol kiiba tobankani dhaafaan ayuunbuu dee diiday laakiin dee labada kun oo dollar wuxuu siistay baloo dhammaystiran bay ahay oo iibku labada kun waxaanoo dhan bay muqaabil u ahay mar hadday sidaa ahay qawlkan kalea rajaxanoo lacagta intii kaga beegnayd uunbuu leeyahy dhulkii maxaa soo hadhay boqol kiiba toban baa soo hadhay saba maaha lacagtiina boqol kiiba toban mooyaane inta kalea loo celinaya boqolkiiba toban baa dhulkii uhaay sooma lacagtiina boqolkiiba toban mooye intii kale waa celis oo labadii kun ee doolar muxuu ka tegayaa u laba boqol kun iyo sideed boqol baa celisa markaa ninkani muxuu isla qaadanayaa dee dhulkiioo uu shariik ku yahay oo boqolkiiba toban uu leeyahay iyo kun iyo siddeed boqol usoo noqonaysa oo ninkii dee iibka qaladka ageliyay uu ka soo ceshanay waa sidaas inu isla faadhay baan filay markaa biqiihi min ahamanidu waa sidaa waxa intan asaxaysa uu ku socodsiinayaa biqistihi intii kaga beegnayd min athamani lacagtii u siistay fi axad ilqawleyn labada qowl ee masalada ku sugan mid ahaani waa sida wa bijamiici amani maye lacagtii oo dhan buu ku qaadanaya labadii kun waxba looga soo celin maayo fi lqowl alaakhari qowlka kale sida uu leeyahay laakiin kaa hore ayaa rajaxan oo ansaxa wy waaya wuxuu yidhi haddaba dabcan hadday de dhul tahay hawsh way yar adag tahayo haddana shufcadiibaa imanayso diyaaradda qolada kale kaa farabaroojiso ayaa dhacayso kun iyo sideedii boqol haddana kuusoo tuura wuxuu yihi wain jamaca baynahuma halkaa haddaba waxaynu kaga baxaynaa tafriiqu safquhu waxay culamadu yihahdaan waa saddex qaybood qaybtii koobaad baynu imika soo baxnayo ta ugu caansana waxaa la idhahdaa tafriiqu safqati fi libtidaa safqadu waa iibkan dhacay safqadii in bilowgaba la kala jeexo oo de la yidhaahdo bilowgii horeba intaana way ku ansaxday iibku ku ansaxay intaana kuma ansixin taa waxaa la haha tafriiqu safqati fi libtidaa suurad labaad baa jirto oo tafriiqu safqati fi dawaab laakiin way noo soo socotaay cibaaradan imika inta yare imika u dhigayaa tii horun bay daba socotaay anaa mooday inuu tii kala gale intan yarna aynu halkii hore raacin weli tii horeynu ku jirnaa tafriiqu safqati fi ibtidaa wuxuu yihi wain jamaca baynahuma hadduu labadan shay ee aan isla ansaxayn uu ku kulmiyo fii laa ciwada fiihi wax aan wax iswaydaarsi ahayn oo mucaawado aan ahayn ka rahni sida inuu labadiiba isla rahmay oo kale wal hibati inuu labadiiba hiba iyo hadiyad ahaan u bixiyey oo kale faqad qiila waxaa la yidhi yasixu fii maa yaxilu kan xalaasha ah wuu ku ansaxayaa caqdigeeni qawlan waaxidan qawl keliya oo qawleynkii shaaficiyiyada la gelin maayo waqiila waxaa kaloo la yidhi waa ariiqo labaade calaa qawleyni maya iyaduna labadii qowl ayuunbaa ku sugan halkan waa maxay wuxuu sheegayaa garanay markii laba shay oo aan isla ansaxayn uu isla iibiyo kii ansaxayay miyuu ansaxayaa mise ka kaluu raacaya labadii qawle ku jira waynu soo aragna haddii arrintu aanay iib ahayn iyo caqdu mucaawado toona ee cuquudu tabarucaad ay tahay waxyaalihii tabaruca ama cuquudii aan de ahaynba cuquud tawsiiq iyo waxaa ahayd mucaawado aan ahayn iyaguma saasa wuxuu sameeyey wuxuu yihi baloorkan waqf baa ka dhigay waqaf baan ka dhigay buu yihi baloorkiina waa lala leeyahay oo waa dhaxaloo lama qaybsan dee inta dadka kale awooduma laho dhaal waqaf kama dhigi kara wax kala toona intiisii laakiin waqaf ma noqonaysa mise noqon mayso ama wuxuu yihi war hebelow waan ku hibeeye boloolkaa iska qaado intii dadka kale da ninkani yeelan maayo laakiin isaga intiisii ma yeelanaya ama baloolkiiba waxba dayn baa lagu lahaayo rahan nasiibaa la yidhi baloolkan aan idiin rahmay buu intii dadka kale dee ma rahmi karo mar haddaanay u idmin intiisii rahan ma noqonaysa tafriiqu safquhu halkan inuu gelayo miyaa la hubaayo waa qowl waaxida mise labadii qowl baa ku jira wey marka waa laba ariiqo ariiqa waxay leedahay imaamku labadii qowl ee bayca uu ku sheegay cuquudoo dhan bay gelaya oo in la yidhaahdo laba qowl baa mid kasta ku suganoo way wada ansaxa muxuu ahay intan isagu leeyahay way ansaxaysaa iyo way isla wada buraya ariiqana waxay leedahay waa ariiqada ay sheegeen in majmuuca imaamku uu ku rajaxay nawowiye imaam nawawi inuu ku rajaxay majmuuca i sheegaane waa taa sheekhu uu horreysiiyey oo isagu inoomu kale rajaxine faqad qiila yasixu fi ma yaxilu qawla waaxida marka waxaad moodaa inay xaggaa u iilanayaan inay iyadu dariiqada muctamadka ah halkan tahay waxoogaa ictimaadkii si fiican halkan umay qeexine laakiin inay xaggaa u yar badinayaan ayaad moodaa oo in halkan qawleynka aan la gelinayni ilan halkan wax mushkiladii meeshii ma taale wax dabcan waxa ay ka farciyaan cilada caqdigii hore baycii waa inagii burinay iyo mucaawadaadkiiba cilada loo burinayaa waa maxay way waynagii yani sheegnay qowl odhanaya de way burayaan labaduba way isla burayaan qawlkaa ahaa labaduba way isla burayaan ee aan muctamadka ahayn ciladiisa ayay halkani ka soo baxaysa oo haddii halkaa cilada aynu nidhaahno waxani waa caqdi keliya oo lama kala qaado waa caqdi keliya aqdi keliya lama kala qaado haddaynu nidhaahno de kana waa lamid oo waa caqdi keliya caqdi keliya lama kala qaada imanaysa ama tabarucaad ha noqdaan ama maarata mucaawadaad ha noqdaan haddaynu halkaa qowlkii labadaba burinayay aynu ciladiisa ka dhigno dee ninkan wixiisii may wada ansixina qaybtaasi markay burtay qaybtan kalena jahaalatulciwad baa ku dhacdayoo lacagtiibaaba la wuxuu ku iibiyey baan la garanay ila waxaan u isla wada iibiyey muu kala qaadin markii hore qaybtani markaa ma ansaxayso markaa jahaalatulciwad baa meeshan imanaysa oo wixii uu ku iibiyey baa garan ayaa garanwaan noqonaya sidaa haddaynu halkii ciladeeda ka dhigno de halkan ilan ciwadba ma jire garanwaagii meesha ma imanayo wax la sadaqaysanayay buu ah marka jahaala lciwad meeshii iman mayse qawlan waaxidan inay ansaxdo ayay markaa halkan noqonaysaa saas u gudub haddaba tii labaad oo ah tafriiqu safqati cala dawaab safqada in dib laga qaybiyo wey bilowgii may qaybsaneen caadi bay ahay laakiin dib inay ka qaybsanaato wuxuu ihi wain jamaca hadduu iibkii ku jamciyo bayna xalaalayni laba shayoo in la iibiya ay u furan tahay oo u banaan tahay ayuu labadiiba isla iibiyey laakiin waxbaa dhacayoo uma talifa axaduhumaa labadii mid baa baaba-ay qabla alqabdi intii aan lagala wareegin aanu maaratay eh, mushtarigii ama iibsadihii aanu gudoomin lam yabtul fi laakhari kii kale iibku ku buri maayo waqiila waxaa la yidhi mayanay calaa qowleyni iyaduna labadii qowl baa ku sugan eh, kii hore ku sugnaa tan waxaa la tafriiqu ah, safqa cala dawaab laba gaadi oo aada leedahay ama waxay tahay laba laba laxaadood leedahay adigu ayaad isla iibisay qof baad ka ibsay waa ti labadaa laxaad baan kaa iibinaya maxaad iga siinaysaayo waxaan kaa siinayaa boqol iyo konton dollar baan labada isga isku siinaya waayo waad kala iibsateen haddaba isihayy buu ku yihi waa soo noqonayaa kaamaba guddooyinba kaamuu qaado arigii bay ugu jireen intii uu kaa maqnaabay midi dhimata hore waxaad usoo taqaanay talafu lmabiici qabla alqabdi min damaani lbaayici inuu yahay oo macnaheeduna ahaa yanfasiku fiihi lcaqdu caqdigiibaa ku buraya laxdaa dhimatay iibkeedii wuu buray hadda markii hore labaduba way ansixeen laakiin dib bay ka timid buri ayaa maaratay labadii mid ahaa iibkeedii ka buray haddaba tii kale iibkeedii miyuu iyadana buraya oo ma laga soo qaadayaa meesha niman waba kala iibsan boqolyo kontonkan hadduu bixiye ha celiyo haddii aanu bixinna oo aanu qaadaninna dee waxba laguma laha nin waliba xoolihiisii wuu haystaa miyaa sidaa la odhanaya mise la odhan maayoe iibku taa dhimatayna wuu ku burayaa ta noolna iibkeedii waa ansaxo waa qaaib laba dariiqa ku sugan ariiqa waxay leedahay tafriiqu safqati cala dawaam yajuusu qawla waaxida in la kala qaadaa waa sax buradho kuma jira bay ariiqa leedahay oo imaam shaafici qawlooyinkii uu bayca geliyey tafriiqu safqati fi libtidaa halkan ma soo gelayso maxaa yeelay laba iiboo isla soo ansaxay bay ahaayeen wlslu baqaau maa kaana calaa maa kaan haddii laxdaa iibkeedu buray dee tan kale waxaa u asala sidii iibkeedu markii horeba u ansaxay inuu ansax u yahay waana ariiqada rajaxan wey ariiqada labaadna waxay leedahay mayanay qawleynkii un baan halkanna keenayna maxaa yeelay de haddii halkaa jahaalatulciwad lagu cilaynayey iyo hadii lagu cilaynayay caqdiga lama kala qaybinayo oo waxa weeyaan caqdi qurun waxaana ahaaye si quran waa inuu noqdo dee labadiiba halkan wey yaallaan laakiin waxaa laleeyahay halkan waxaa loogu jawaabayaa haddii aad ugala jeedid maaragtay caqdiga lakala qaybinayo aad ujeedo dib buu ka yimid mushkilad malotadin taa may ahayn annagu waxaanu diidanayn bilowga horeba in la yidhaahdo caqdigaa lakala qaybinaya laakiin caqdi wada ansaxay oo wada ansaxay in dib wax kaga yimaadaan mushkilad ma laha farqibaa udhexeeya tan iyo tii hore oo hore bilowga ayuu kala qaybsamay halkaasaa markaa khilaafka muranka keentay laakiin halkan bilowgii wuu isla soo ansaxay marka iyadu waa caadiyo wuu ansaxaya dabcan mushtarigina khiyaarkii uu yeelanaya kol haddii labadii laxaad inuu isla doonayay baa laga yaaba labadan anigu kala haray marka isagu khiyaarkii wuu yeelanaya inuu tii kale ka noqdo wuu leeyahay markii la ansixiyo haduu ijaazeeyo uu yidhaahdo xabaddaa hadhay baan iska qaadanaya muxuu ku qaadanaya dee wuxuu ku qaadanayaa fabiqistihaa min athamani iyaduna waxa weeyaan halkan qawlan waaxidan qawlan waaxidan halkan ma wuxuu ku qaadanayaa qisti bijamiici thamani maaha hadduu yidhahdo xabaddaa hadhay baan iska qaadanaya la odhan maayo boqol iyo kontonkii wada keen maxaa la odhan de waxa weeyaan inta ay qiimaha ku leeday dilaalintii loo yeedhaya babalaxda qiimeeye markaasay qiimaheeda sheegayaan tii dhibatayna noocaasay ahayd ama de niman yaqaanay baa loodhanaya tii nooca ahaydna qiimeey iyadana qiimaheediibay sheegayaan labadii baa la laysku daraya labadii marka laysku daraya boqoleyda lagu eegayaa mid waliba jumladiiyo tootalkii isugeynta intay ka tahay deetana hadday midiba bo midina noqoto boqolkiiba lixdan midina ay noqotay boqol kiiba konton boqol kiiba afartan ay noqoto de boqol iyo konton kiiban dootano imanaynaayo boqol iyo konton kiiban lixdan ka saarayn boqol kiiba lixdan ka saarto maaa maxay noqonaysaa sagaashan doolar soo maha kolkaad boqol kiiba kontonka boqol iyo kontonkii aad boqolkiiba lixdan ka saarto ya dee boqolkii lixdan baa kaaga soo bixi soo maha kontonkiina maxaa kasoo baxay soddon baa kasoo baxaya isagana soo deetana sagaashan bay isku noqonayaan haddii markaa ta boqolkiiba lixdanka noqotay ay laxdan nool tahay waxaa la leeyahay sagaashan doolar uu keen laxdana kaxayso soo arki maysi haddii ay cagsiga tahayna dee tii kale maxaa usoo haray lixdan dollar baa usoo hahay saba maaha waxaa laleeyahay lixdan doolar keeno laxda kaxayso saasay markaa noqonaysa wuxuu yihi wain jamaca haddii uu jamciyo bayna caqdayni mukhtalifayi lxukm waa noocii saddexaad ee tafriiqu safqaha noocii saddexaad iyada maxaa la ihahdaa tafriiqu safqati fi laxkaam tafriiqu safqati fi laxkaam baa la yidhaahdaa in safqada ama iibkii dhacay ama caqdigii dhacay heshiiskii dhacay axkaamtiisa la kala qaybiyo oo qeybba axkaam loo yeelo wa in jamaca hadduu isu geeyo bayna caqdayni laba caqdi laba heshiis oo mukhtalifa yalxukmi kala xukuna oo xukunkoodu kala duwan oo akaamtii wa ku kala duwan kalbayci walijaara iib iyo kirayn buu isku qabtay walbayci wasarfi iib caadiya iyo sarif buu isku qabtay walbayci wanikaax iib iyo guur ayuu isku qabtay walbayci walkitaaba iib iyo kitaabadii addoonka ayuu isku qabtay waxaasoo dhanbaba fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi uu leeyahay axaduhumaa midi waxa weeye annahu yabtulu lcaqdu fiihimaa labaduba midna ma ansaxayo halkan kaasi waa qowl wathani ka labaadna yasixu ay fiihima ii qoraya aniga laakin nusakda maktuudka kuma taal wathani yasixu ka labaadna waxa weeye wuu ansaxayaa fiihimaa wey labada caqdiya laysku qabtay labadaba caqdigoodu wuu ansaxaya oo wayuqasatu thamanu lacagtii unbaa lagu qaybini oo loo kala maaragtay lagu kala beegi wayuqasatu thamanu lmusamaa lacagtii la magacaabay waa lagu kala beegi calayhimaa labadoodii baa lagu kala beegi iyadoo qaabka loogu kala beegayaana calaa qadri qiimatihimaa say u kala qiimo badnaayeen ama maarata qiimahoodu ahaa ay tahay waa maxay halkan ninkani wuxuu ku yihi gaarigana waan kaa gurigana waan kaa kiriya isku labaatan kun gurigana sanad deganow gaarigana qaado labaatan kunna bixi kuubuu sheegin maxaa kira ah iyo maxaa gaadhiya lacagtiisii muxuu isku qabtay markaa ya bayciyo iyo ijaaro isku qabtay gaarina wuu kaa iibiyey gurina sanad buu kaa kireeyey laakiin wixii uu isu kaa tootalgeleeyey uuno wuxuu ku isku celis labaatan kunkeen dee ijaaraduna axkaam bay leedahay iibkuna axkaam buu leeyahay waxyaalay ku kala duwan yihiin ijaaradii in wax ka soo noqdaan baa laga yaaba gurigii inuu ceeb yeesho ninkii gurigi waan iskaga baxayaa yidhaha baa laga yaaba ama gurigii inuu sidiisiiba noqday gaarigii intuu ceeb yeesho ku yidhaha gaarigii iga celi ceeb baa ku soo baxday iyaa laga yaaba marka labadii caqdi waana kala axkaam waana laysku qabtay marka maxaa la yeelaya miyay wada ansaxayaan mise way kala ansaxayaan eh, mise isla burayaan halkan wax kala ansaxayaa ma jiro wa kala ansaxaya halkan ma jiro tafriiqa meesha ku jira waa agga axkaamta une sixada iyo butlaanka ama way israacayaano agga butlaanka isu raacayaan ama xagga sixada isu raacayaan marka inaad tiraahda labaduba way burayaano waaan meeshan kirana ma asixin iibna ma asixin waa qowl maxaa yeelay de waxa weeyaan khusuume iyo nizaac iyo muran baa iman karaya oo siduu imanaya haddii gaarigii ceeb lagu arko lasoo celiyo uu kula gaariga lacagtiisii iyo celi de markaa gaarigii ka noqonaya gurigii kama noqonayo gurigii ceeb isaga laguma arag haddaba gaarigii lacagta loo celinaya imisay noqonaysa halkaasaa muran ka imanaya inuu yihahdo de gurigu gurigu waxa weeyaan kuna ma dhame waa ama maaratay inuu yihah waa laga ya waa iska guri hooseeya oo maaragtay intaasaa ku filane sagaal iyo toban kunigii soo celi inuu yihah kana u yihahdo maymay sagaal iyo toban ma xaquma waxaad xaq u leedahay shan iyo toban markaa murankaa imanaya daraadii shareecaduna khusuumaadka iyo muranka wixii keenaya dee waa taawde ee inaga celisa markaa caqdiini ma ansaxayabu qowlkaasi leey qawlka kalena wuxuu leeyahy waa ka muctamadka ahe may u ansaxaya maxaa yeelay de imika wax mushkiladoo taagani ma jirto bilowgan hore wax mushkiladoo taagani ma jirto gaarigana waa la iibiyey gurigana waa la kireeyey na waa la garanaya waa labaatan kaa kun mushkilada dib ka iman doonta hadhow tole iyaduna xal bay waa la xalinaya oo sidee loo xalinayaa waynu ku kala beegayna oo waxaynu odhanaynaa waar dilaadinow kaale kuwii guryahaynu u yeedhayn kuwii gawaadhidana waynu u yeedhayn kuwii gawaarida waxaynu leenahay war gaarigan qiimeeye bay qiimeynaya kuwii guryahana waxaan kirada gurigan sanad qiimeeya iyaguna way qiimeynaya intii isku darayn gaarigiibaa waxaa lagu qiimeeyey maalan labaatan kun labaatan kun baa gaarigii lagu qiimeeyey gurigii kiradiisana waxaa la yidhi gurigani waa guri fiican oo bishii dee waxa weeyaan kun kama yaraanayo ama yani waxaad kasoo sanadkii markay qiime toban kun bay ka soo qaadeen maalan si ay xisaabta toban kun baa gurigan oo kale bay yidhahdeen kiradiisu sanadkii toban kun bay noqonaysa maxay isku noqota soddon kun bay noqota hadda nimankan labaatan kun bay ku heshiiyeen iyagu inagu waxaynu rabnaa boqolley baynu horta la soo baxaynaa boqoleydaasaynu ula tegi doonaa lacagtooda ilaa waxaynu rabnaa ninkii faaiiday iideynayna inaan ka kala tuurin kii la dhacayna ee maaragtay laga yar helay oo lala gaadhayna inaynaan ka ridin baynu doonayna la wii laga waa kala macaashaya wii markaa lagaa faaiday waa nasiibka marka waxaynu leenahay gurigii waxaa kusoo hagaagay dee ulu soo maha saddex meelood o meel ilan wixii soddon kun bay isku noqdeen ka kun gurigii toban kun buu kaleeyay gaarigiina labaatan kun buu kaleeyay lacagtii marka saddex meelood loo qaybiyo ayuu gurigii meel yeeshay gaarigiina laba meelood yeeshay labaatankii kun baynu imanaynaa marka deetana labaatankii kun baynu saddex meelood u kala qaybinayna saddex isleeg ayaynu labaatankii ka dhigayna meeshiiba maxay noqonaysaa lix kun iyo toddoba boqol iyo wax amed lix kun lix kun iyo lix boqol iyo wax inay noqonaysa a ah, lix kun iyo lix boqol iyo waxbay noqonaysa kollay sigis point sigis sigis iyo wax noocaasay noqotaa laga yaaba marka lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan dhibic lix iyo lixdan ay noqotay ayay noqonaysaan umalay ha marka tiibaad markaa dee laba ku dhufan gaarigii markaa muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa saddex iyo toban kun iyo googo saddex iyo toban kun iyo googo buu noqonaya intaasaa ninkii loo celinay haddii gaariga laga noqdo deetana gurigiina maxaa kusoo hagaagaya de waxaa kusoo hagaagaya shan kun iyo googo hadduu yihahdo de guriga kidadiisa soo konti laalintii toban kun ku qiimeeyey de waxaan leenahay markaad kiranaysa adigu indhaha lagu hayay maad iska eegtid adaa ku qiimo hoose ku kiriyey kor haddaad qiimo hoose ku kiraysay imikana sidii unbuu ku ahaanay intii markaa waxa weeye kuugu soo hagaagtay ayuunbuu kuugu ansaxayaa saas wuxuu noqonayaaba nii made lix kun iyo wau noqonaya lix kun iyo lix boqol iyo intii muda noqonaya shan kun ma noqonayo waa saddex toban kun iyo gogoba ka ka haraya soo ma waaa soo haray waa lixiyo toban kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan intii soo haraysa wuxuu yihi halkaasi waa iibkii iyo ijaaradii tusaalayaashumaynu imika dul marayna cibaarada waynu dul marnay iib iyo sarifna waa saas oo kale sarifku dee waa ribowi oo axkaamtii ribada iyo hawla iyo qabd fi lmajlis iyo axkaam buu lahaa iibka kala lahayn marka wuxuu yihi waa muxuu ahaaye intana waan kaa iibi alaabna wuu kaa iibinaya lacagna wuu kuu sarifaya markaa boqol doolar baad keentay o waxaad tihi imika in badan baynu sameynaabe waxaad tihi boqol kan doolar qeybna igaga iibi alaabtaa ma mobil ad ku iibsatay ama kalaad ku iibsatay inta kale kaash igu si mobilkana igaga boqol doolar baa soo saarta markaasaad leedahay qeyb boqol kan doolar mobilkaa iyo iyo kaash intaasoo kaash markaa waad xadidatayba moobilka iyo e, saddex boqoloo kun oo kahashaan kaa doonayaa maata boqolkaa doolar ya siiso uu yar xisaabtamay isagiiba inay mukhaaraj ku tahay buu arkay waan kaa siiyey moobilka iyo saddex kun markaa meeshi maxaa ku wada jira sarif lacag lacag la la dhaafsanayo oo de axkaan la gaara iyo moobilkii oo isagana wixiisu iib yahay oo caqdi yahay waa markaynu awraaqda naqdiga halkii dahabka fidada marin marka meeshii iib iyo sarif baa ku jira halkan halkanubaa iyadana ay la lamid noqonaysaayo sida muctamadkaa labaduba way ansaxayaan waa caadi iib iyo nikaax iyaduna waa sidee wuxuu yihi inanta waan kuu guuriye gaadhigeedana waan kaa iibiye labaatan kun isku bixi meherkii iyo iyo qiimihii gaadhiga inanta meherkeedii iyo qiimihii gaadhigeedu waa isku labaatan kun markaa inantiina wuu kuu guuriyey gaarigeediina w ninkaasi waa ka ikraamay de inantii iyo gaarigiisu ka raay hadhow toole marka meeshii iib iyo waxaa jira iyo meherba meeshii jira intee gaariga qaabilsan inteese mehera dee lama kala garanayo ilmu kala mu kala sheegin axkaamtiina way kala duwan tahay oo meherkiina axkaam buu leeyahay dee lacagtii wax lagu iibsadeen aan axkaam bay leedaho iibkiina axkaam buu leeyahy nikaxiina axkaam Eh, sadaaqiina axkaam marka halkan iyadana qawleynkii baa jiray laakiin qawleynku waxay gelayaan waa gaariga iibkiisa iyo oo bayca ah iyo meherka magacowgiisa ma aha nikaax nikaax mar walba waa saxi oo inanta guurkeedu isagu mar walba waa ansax labada qawlka maarata kaad qaadataba laakiin qawleynku waxay ku jiraan inantani ma inan meher loo magacaabayba mise meherkan la magacaabay waxba kama jiraane inantaa waa la guuriyey meherkeedana waa meher faasida iibkaasina waa iib faasida deetana inantii markaa mahrulmili ayaa waajibaya iibkii gaariguna ma ansaxay qawlka hore saasuu noqonay qawlka dambena wuxuu leeyahay mayana iibkiina waa ansax meherkiina inanta ina waa inan meher saxa loo magacaabay labaatan kun bay isla leedahay oo qaybina meherkeedii tahay qaybina qiimihii gaarigeeda uu yahay ilahay u barakey kaasaana markaa muctamadkii noqonay tusaalaha kale ee meeshan uu keenay albeyc walkitaaba addoon buu leeyahay marka addoonkiisiibuu wuxuu ku yidhi caqdulkitaabaan kula galay oo kun dollar wuxuu yihi maaragtay gurigana waan kaa iibiyey caqdu kitaabana waan kula galay isku toban kun ood maaragtay laba bilood ku kala bixinayso marka caqdigii kitaabada ahaa markaad lacag intaa soo jeer iska bixisaad xoroobaysaadi iyo inuu wax ka iibiyo isku laray markaa tan iyadana bay gelinayaan laakiin halkan waxaa iyada rajaxan inaan waxba ansaxayn iibkani in aanu ansaxaynin kitaabadu de mushkilad ma lehe kitaabadu iyadu iska ansaxaysa de adoon kitaab waa lala geli mushkilad male laakiin iibkan la socdaa inaanu ansaxaynin ayaa iyada rajaxan waxaa halkan loo rajaxay iibku ma ansaxayo loo leeyahay addoonkiioon weli mukaatab noqon baad wax ka iibsi dee markaa iibkii ansixi maayo lakiin kitaabadii oo keliya ayuunbaa ansaxaysa wayuqasau samanu lmusamaa calayhimaa labadoodii baa loo qaybinaya calaa qadri qiimatihimaa say markaa qiimaha u kala lahaayeen wey wuxuu ihi wain jamaca baycatayni fi baycati waaxidati ban qaala fi axadi tawiileyni bictuka hada lcabda bcasharati calى an tabicanii daaraka bimiati baطla اlbayc aw qaala fi tawiil aakhari bictuka bcasharati naqdan aw bcishriina nasiyata baطla اlbayc wuxuu halkan gelayaa anwaac kamida iibkii mamnuuca ahaa oo u noqonaya un shuruudii aynu hore usoo aragnay shardi cusub ma aha wain jamaca hadduu isugu keeno baycatayni laba iib fii baycati waaxida iib qura hadduu isugu dhex keeno he jawaabtii waa batalal baycuda soo socota iibkaasi ma ansaxayo haddaba suuradiisu waa sidee laba tafsiir baa ku jira nahyi baa nabiga alayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ana rasul sl nahaa can baycatayni fii bayca rasuulku wuxuu diiday laba iib oo iib ku guda jira culamadu markaa waxay isku qabteen labada iibe iibka ku guda jira waa sidee laba tafsiir baa ku jire bian qaala waa inuu yihaa fi axadi taawiilan labada fasire ku jira meeshan mid ahaan markaynu ku soconno bictuka haada alcabda addoonkan aan kaa iibiyey bicasharatin toban baan kaaga iibiyey calaa an tabicani waxaana ii shardiya inaad adiguna iga iibiso daaraka gurigaaga bimiatin boqol in adiga siiso wuxuu yihi gaariga waxaan kaa siinayaa toban kun toban kun baan kaa siiyey bishardi inaad adiguna gurigaaga labaatan kun igaga iibiso markaasuu isaguna yidhi ana waan kaaga iibiyey gaarigaagina waan iibsaday meesha maxaa yaalla iibbaa iib kale shardi looga dhex dhigay soo ma oo iibkani shardibaa lagu laday ah iib kale marka ishtiraau caqdin fii caqdin baa la yidhaha caqdigiibaa caqdi kale lagu dhex shardiyey marka waa fasid wey ma ansaxayo sababtaan u ansaxayna waa maay waa lijahaalati lciwadi weeyaan ciwadkiibaa jaahil laga yahayo jahaalatu samankii aynu soo maraynay buu gelay maxaa yeelay gaari dibka lagu weydiyo gaariga maxaad siisatay lagu ihahdo maxaad odhan oo toban kun maad siisatay may waxba la socdo ilan tobankan kun baan gaariga kaaga maarata kaaga iibsaday bishardi inaad gurigayga labaatan kun igaga iibsato markaa gaariga tobanka kun inaad ku iibsato balaas baa jirtay oo balaaskaasi waa maay waa caqdigan kale ee ma aha si gaara ah tobanka kun baad siisa haddaba balaastaa maxaa lagu qiimeynaya caqdigan kale balaas caqdigi kale caqdigii markaa qiimi lama garanayo maxaa la yihi wa damu majhuulin ilaa macluumin e yuadii ilaa ilaa majhuuli wey haddaad tiraahdo toban baan haystaa iyo wax imisu haystaa waxba laga garan maayo waa majhuul totalki waa waxa weya wuxuu noqonaya marka haddii majhuul haddii lagu daro macluum majhuul bay isla wada noqonayaan sidoo kale macluumkii haddii majhuul laga dhimo oo laga jaro majhuul bay isla noqonayaan markaa halkan markaa jahaalat alciwad ayay u noqonaysa balalbayc bu ku markaa iibkaasi waa buri aw qaala aba sidaa maahe wuxuu yihi fi tawiil aakhira marka mufasirka kale ee xadiidka lagu fasiray ku soconee bictuka alaabta waxaan kaaga iibiyey bicasharati naqdan toban aad hadda bixinayso aw amaba se bicishriina nasiicatan labaatan aad dib ka keenayso wuxuu yihi moobilku haddaad imika bixinaysa lacagtiisana waa boqol dolar haddaad bil kadib keenaysana waa boqol iyo labaatan sidaa ku qaado waayahay buu isna yiri markaasu mobilkii qaatay muxuu ku qaatay ya wax allo wuxuu ku qaatay garan mayno leanna hadduu imika lacagtii isla intuu soo noqdo lacagtii bixiyo muxuu bixinaya boqol dollar buu da bixinaya saas buu da ku talagashay haddii uu dib dhigto oo bishiiyo markii bishii maarata kadib uu keenana inuu boqol marka hadii la yihahdo imika labada nin maxay wax ku kala iibsadeen ma boqol doolar bay mobilkan ku kala iibsadeen mise boqol iyo toban bay ku kala iibsadeen lama garanayo kol haday sidaa tahay waxay noqonaysaa iyadoo markaa ka dambe waa tafsiirkii abu cubeyd abu cubeydkii imikana soo marayay baa san ufasiray tafsiirka horena shaafici baa leh tafsiirkaa hore imaamu shaafici baa umka ku sheegay ka dambena abu cubeyd baa gariibulxadiidka ku sheegay waaye markaa kan dambe isaguna waa xaaraam xaaraam kuya isaguna waa lijahaalat thaman wey ama lijahaalat alciwad ciwadki waa majhuula haddii ay iswaafaqaan oo uu yihahdo saasa oo haddii aan dib ka keenay boqol labaatan taa dambaan ku qaatay bil kadib aan lacagta keenay oo boqol labaatan ku qaatay aan bil kadib keenay iyo waayahay bu wuu baxay maxay ku kala iibsadeen boqol iyo kala iibsadeen waa ansax marka maxaa yeeley waynu garanaynaayo waa waadix waxayd ku kala iibsadeen laakiin marka uu yihi insha allah si un bay noqona saa ku baxay ee aan la garanayn midba aa mid aanay isla jarin waa taata la diidan yahay abu cubaydna wuu shegay markuu tafsirka xadidka san u sheegayey wuu caddeeyey haddii ay mid markaa isla qeexaan mid isla gartaan mid halkaa ku qariraan in markaa iibkaasi u ansaxay in badan bay dadku su-aal ka keenaano arrintaasi may banaan kol haddii wax lagu kala cad waa caadi lama diiday qiimaha naqadka iyo qiimaha amaahdu inay kala bataanna mushkilad ma laha wuxuu ihi wain faraa bayna aljaariyati wa waladaha qabla sabci siniina baطla اlbaycu wa fi ma bacda dalika ila اlbuluuqi qowlaan wain faraqa haddii uu kala geeyo bayna aljaariyati addoontii iyo wa waladiha qabla sabci siniina toddoba sano aan balalbaycu iibkaasi ma ansaxayo wa fii maa bacda daalika toddoba jir wixii ka dambeeya ila lbuluuqi qaangaarhka laga gaadhayo iyadoo qowlaani laba qowl baa ku jira ma banaan tahay mise ma banaana addoon markaad iibinayso haddii ilmaheedii iyo iyadii ay isla yihiin iyadana inaad qof ka iibiso ilmahana aada la soo hadho ama ilmaha aad iibiso iyadiina aada la soo hadho ama iyadii aad qof ka iibiso ilmihii aad qof kale ka iibso lama ogolo xaaraan weeye iibkaasina ma ansaxayo oo xadiid ku soo arooray man faraqa bayna waalidatii wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama hooye iyo ilmaheedii ninka kala geeya ilaahay baa maalinta qiyaamaha isaga iyo axbaabtiisiiyo dadkii uu jeclaa kala geeyo kala fogeeyey marka cuqubada intaa leeg baa ka dhalanaysa oo hooyadii waanay ka adkaysanayn ilmaheedan aad ka kaxaysa saas daraadeed sharcigii wuu diiday waliba iibkan xaaraan buu ka dhigay halkuu noqonayaa kana wuxuu u noqonayaa cadamu lqudrati cala tasliimi sharcan sharcigii baan kuu ogolo inaad dhiibto hooyadan keligeed ood ilmihii kala hadho ama inaad dhiibto ilmahan keligii ood kala hadho markaa sharcan baanad awoodin tasliimki markaa iyaduna iibkeedii markaa iib aan ansaxaynin buu noqonaya haddii ilmihii uu toddoba jir ka yaryahay weeyaan haddii laakiin hadduu qaangaar yahay ilmuhu iyadii iyo inankeedii oo qaangaaraa ah meesha jooga de mid kasta gaar baa loo iibin karaa ila hadda waxba is isaguma xidhne isagu isagaa ismaamulaya marka way iska banaan tahay taasi o axaadiista qaarkeedna waabay ku maaragtay sugan tahay in arrintaasoo kale ay dhacday waktiyada qaar waktigii nabiga aleyhi salaatu wasalaam marka waxaa lagu xambaarayaa inuu ahaa qof weyn oo markaa qaangaara ilmahaas <clears throat> haddii laakiin aanu ilmihii qaangaar ahayn toddoba jirna uu ka weyn yahay iyada ma banaan tahay laba qowl baa ku sugan buu ku yidhi qowlka muctamadka ihi waa in ay banaan tahay maxaa yeelay dee sharcigaba waa kii ogolaa hooyadii iyo aabbihii hadday kala tagaan ilmihii toddoba jir markuu gaaro in la dooransiiyo kii uu raaco uu markaa uu u tago mar haddii ay markaa sidaa halkaasiba ahayd dee waa istiqlaal bay arrintaas kusinaysa inu qofkani hooyadii imika ka maarmayo mustaqil nooc istiqlaala madax banaani nooc ah oo dee maarata istijadiisii iyo waa cunidiisii iyo wixii hooye uga maarmay ayay markaa taasi tusinaysaa way iska banaan tahay markaa sida muctamadkaa wuxuu i wain baaca shaatan ilaa yadaha aw jaariyatan ilaa xamlaha aw jaariyatan xaamila bxurin baطla اlbaycu wain baaca jaariyatan xaamila washarطa xamlaha fafiihi qowlaani wain baaca cabda muslima min kaafirin baطla اlbaycu fi aصaxi اqowleyni intanina iyaguna inahaasba noqona o raacinayna wuxu i wain baaca shaatan hadduu neef ariya iibiyo ilaa yadaha gacanteeda mooyaane inagu de arigu gacanba malahay nooma lehe afar adinu weeyaane carabtu labadan hore ee xoolaha gacmo un bay yidhaahdaan sidii bani aadamka oo kale labada dambana de waa maarata waa lugihii afar afartaba qawaaim way isla yidhahdaan waa adimadii laakiin haddana labadan hore gacmay u yaqaanaa markaa wuxuu yihi laxdaa waan kaa iibiyey laakiin jeenigeedaa hore ayaan la soo haray ama jeenigeedaa bidix aniga ale waa neef nool hilib maaha dee ma banaano maxaa meeshan maqan de waxa weeye eh, sharcan baanad wixii tasliimi karayn inaad laxdii dhiibto lugtii kala hadha suuragal maaha waan ka goynaya sharcigii baa kuu diiday xisigiina adoon ka goyn baan la hadhaya daba suuroobayso oo xisan xisi ahaanta suuragal maaha adoon ladii jeenigii ka goyn in jeenigiina kuusoo hado neefkiina la qaato suuragal ma waan ka goynayaana sharcigiibaa kuu diidano dee neef nool in la jarjaro shareecadu ma ogola wixii markaa la gawracayo un baa la ogolyahay markaa iyadiina tasliimkii baan markaa suuroobeyn aw jaariyatan ilaa xamlaha ama wuxuu yihi adoonta waan kaa iibiyey ilmaha caloosheeda ku jira mooyaane ilmihii caloosha ku jira buu la soo haray waxay la mid tahay unbuu ni isagoo lugteeda mooyaane ama gacanteeda mooyaaneo ilmuhu intanuu hooyadii ku dhex jiro iyaduunbuu kamid yaho xubnaheedii buu lamid yahay waa saas oo kale marka wuxuu noqonayaa istinaa majhuula buu noqonayaayo ama ayr maqduur calaa marata faslihi marka wuxuu noqonaya wax aan aw jaariyatan xaamilan bixurin ama waxaa u iibiyey uun inan adoona oo maaragtay uur leh ilmaha ay sidaana uu xor yahay way dhici karta oo haddii nin uu ku khaldamo xaaskiisii mooday oo deetana ay markaa sidaa ilma ugu qaaday isaguna gabadhiisii xorta ahayd buu moodayay de waxa weyaan ilmahaasi xor buu noqonayaa addoon noqon maayo inta ay markaa ilmaha caloosha ku sidaan iyadii la iibin maayo waayo dee qof xoraa caloosheeda ku jira qof xorana lama iibiyo haddii la yidhahdo iyadaa la iibinaya waa laga soo reebayaana xamli lasoo reebay buu noqonaya haddii la iibiyana xor la iibiyey buu noqonaya marka sinaba wixii mana kala hadayaa ismana raacaya markaa maxaa la samaynaya waad iska sugaysaa ilaa inta ay dee umulaysa markay umusho kadib ayaad iyadii markaa dee iibin karta aw jaariyatan buu iibiyey xaamilan bixurin ilmo markaa xora aloosha ku sida baal baycu iibkii wuu buraya ma asaxayo wy wain baaca jaariyatan hadii uu iibiyo inaan adoon ah xaamilan oo markaa uur le wa sharada xamlaha markaasuu yihi maca uurkeeda anigaale waa kaa iibsaday ilmaha caloosheeda ku jiraan anigaale oo saasaan ku iibsaday fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay ma ansaxayo maxaa yeelay wa wuxuu ka dhigan yahay sidiioo uu yidhi addoontana waan kaa iibsaday ilmahay caloosha ku sidana waan kaa iibsaday de ilma calool ku jiraan lama iibsado ilan waaba majhuule oo macluumba maa wax la arkayaba ma ahe laakiin sida saxda ah wuu ansaxayaayo de inay uur leedahay waa la ogaan karaa marka hadduu odhan lahaa addoonta waan kaa iibsaday iyadoo la arkaya inay de markaa uurna leedahay uu isna waayahay odhan lahaaba wuu raaci lahaa un ilmahaasi oo marka horeba tabac buu ah wax yada raacaya ayuu ahaa marka u odhan addoonta iyo ilmaheedaba waan kaa iibsaday ee uu yidhaha addoonta waan kaa iibsaday waxay caloosheeda ku jirtana anigaa leh ama wuxuu yidhi addoonta waan kaa iibsaday waxaana bishardi waxaa ii shardiya in ay uur leedahay inay uur leedahay baana ii shardiya hadduu sidaa yidhaaho waa iska caadiyo waa ishtiraau sifati maqsuuda weey sifo la jecel yahay ayuu de ninkani shardistay markaa mushkilad ma laha xamligiina isagaa yeelanaya sida saxda ah waanu asaxayaayo shardigaasi dhibkeeni maayo wain baaca cabdan musliman addoon muslimna hadduu iibiyo min kaafirin gaal hadduu ka iibiyo batalal baycu iibkaasi ansixi maayo fii asaxi lqowleyni labada qowlkooda sixada badan wayasixu fi laakhari ka kale isagu wuxuu le qowlka kale wuu asaxayaa wa yu'maru se waxaa la farayaa biisaalati lmilki fiihi in markaa uu gacantiisa ka bixiyo ayuu qowlka kale leeyahay addoon iibin karaa qowlka asaxa ee xooga badani waa maya sababtuna waa maxay licadami اlqudrati calى tasliimi sharcan walan yajcal allahu lilkaafiriina calى lmuminiina sabiila waxaa laysla ogol yahay gaalkii inaanu xaq ulahayn muslim inuu adoonsado markaa ma ansaxayo qowl baa wuxuu leeyahay ma iibku wuu iska ansixiye laakiin si deg dega un baynu ohanayna gacantaada ka hoos bixi oo ama iibi ama xore sida ugu dhaqsaha badan ma haysan kartid ayaa la odhanaya marka maaa marka horeba kol haddaan wixii aysanaynin maxaa laga ansix iibkaasi markaa bilowgaba ma ansaxayo weeyi hada wsal allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allah alam walaa yajuuzu lbaycu bihamanin ajalin majhuulin ajal majhuula lacag loo maaragtay loo qabtay wax lagu iibiyaa ma banaano maynaa odhan lacagtu way kordheysaa maynaa odhan ma lacagtu laakiin sida caadiga ah marka la shayga lacagtiisa lagaa sugayo iyo marka aan lagaa sugayn isku si lagaagama iibiye lacagtu way kala badanta markaad naqad ku iibsanayso iyo markaad dayn ku iibsanayso isku lacag ba daynta lafteeda markaad ku iibsanayso hadday muddadu dhowdahay iyo hadday fog tahay isku lacag maaha saada garan maysi oo lacagtu had iyo jeer wa inta lagaa sugayo waa lagu jaangooyaa hadduu u badan kaa sugay qofku yar kordhinay lacagtu yar kordhinay qiimaha kugu yar dalaacay hadduu maaragtay wakti dhow kaa sugayana inu maarata hoos soo yarridaa laga yaaba marka ajashani saamayn bay ku leedahay weeyi lacagta sida bani aadamku wax u kala iibsado markaynu eegno saamayn bay ku leedahay ajashu iyo waktiga layska sugayaa lacagtii saamayn bay ku leedahay marka haddii ajashii wax markaa ay majhuula noqoto waxay u ekaanaysaa sidiiyo amanka waa laga maadaama aan amankii la garanayn wakti lagaa dalban karo goorbuu qofkani xaq u yeelanayaa inuu lacagtii ku weydiisto ku ihahdo isi lama garanayo markaa sidii qof aan lacag aan la garanin wax kaga iibsado kale ayay u ekaanaysaa wy naam